بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام, قال الإمام أبو الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم الغشيري نيسابوري رحمه الله تعالى baabu tayamum tayamumkiiba ku saabsan yahay tayamumku waa carada iyo wixii korkeeda ah oo lagu gebagabaysto cinda faqdi lmaai xisan aw macnan marka la waayo biyaha weyntaa la waayey muuqaal ahaan iyo gacantaba kuma jiraan oo lama haysto biyihiiba lama hayo ama waa la hayaaye heliddaa la helay iyo wujuudkooda ka cadamihi waxay la mid tahay isagoon la helin oo lagama faa'iidaysan karo qofkaas waysada u baahnaabaaba biyahaasi dhibaato ay u keensanayaan oo jirro ayuu ka qaadi ama dhibaato u geysanaysaa ama biyihii waxaa weeyaan maanic kalaa jira hortaagan waa ka cabsaday dhibaato u baqay naftiisa ama maalkiisa mariid jiran weeyaanoo maarata u baqaaya naftiisa iyo xubn xubnihiisa kamida ama jiro inuu ku rido ama xanuunkii uu kusii kordho ama caafimaadkii uu dib u dhaco arrimahaas oo kale iyagoo biyihii lahaynin bay la mid tahay falam tajiduu maaan fatayamamuu saciidan ayiban bay soo wada gelayaan waxaana u daliila nin saxaabi ah oo saxaabada nabiga ka mida ah calayhi salaatu wasalaam yaa dhaawac nabag baa madaxa ka gaaray jinaabana waa ku dhacday markaasuu asxaabtiisa weydiiyey oo yidhi maxaa xal ah namar kale ay gaaray ma qabaysan karo waxay yidhaahdeen daahirka aayadda ayay wujuudka waxay ku xumbaareen alwujuud alxisi ma helaynay dheheen wax wadda oo kale maxaa yeelay falam tajiduu maaan buu ilaahay yidhi biyana waad haysataa biyihii buu madaxa iskaga shuday waa dhintay markaasuu nabigu calayh salaam wuxuu yidhi qataluuhu qatalahum ullah way dileen allaha dilee hallaa sa'aluu idaa jahiluu oo id jahiluu maxay u weydiin waayeen haddii ay garan waayeen oo in aqoon masalada u lahayn may culimmada weydiiyaan fa innamaa shifaa'u lciyi su'aal qofka aqoonta aan lahayn daawadiisu waa weydiin ehlucilmiga u weydiiyo waxay ahayd inuu tayamumo carada uu ku gabagabaysto ijmaac marka waxaa ah in tayamumka iyo gebagabadu loo isticmaali karo rafcu xadathi اlasqari walakbari maca xadaثulasqarka wixii weyse u baahan haddaad biyihii weysada weydo turaabtaa iyo caradaasaa kuu noqonaysaa dahaara haddii qabays kugu waajibo oo qofkii janaaba ku waajibtay ama gabadhii caadadii baa ka go'day ama nifaaskii baa ka go'ay oo qabays iyo dahaaray u baahatay oo qofka u baahday ayaduna sidii biyihii loogu dahaaro qaadan jiray ee uu koryeeli jiray xadadka akbarkaa ah, iyo tayamumka iyo caraduna iyaduna loogu tayamumayaa waxaa kaloo ijmaac ah in tayamumku uu yahay alwajhu walkafayn wejiga iyo labada cafwan alwajhu walyadayn wejiga iyo labada gacmood yacni cumuuman gacmaha labada gacmood ama xadadka waysada ha ahaato waxaad rabto ama qabays aad rabtide oo qabayskuna waa sida tayamumka waysada loo gabagabaysanoo kale un weeyaanoo waa wejiga iyo gacmaha gacmahaasaa muran ka taagan yahay oo jamhuurtu ay qabaan inay wejiga iyo uu yahay alyadayni ila almarfiqayn ilaa jiqilaha la gaadhsiinaayo sidii biyihii ahlucilmiga qaarkood oo xanaabilada ka mid yihiinna waa alwajhu walkafayn sacabaha intaa un baa saa loo marinayaa iyo wejiga sacabaha ah sida loo faraxalanayoo kale halkaas markaa min xayu nas iyo daliilka saxiixa ee sariixa ee fi saxiixayn ku suganna min xadiidi camaar binu yaasir wakayrihi waxaa weeyaan wejiga iyo kafaynka wixii ku soo aroora marfiqaynkana axaadiistaasi ma gaari karaan axaadiida saxiixaynka haddayba nabad galaan weeyaan qaar waaba daciifiyeen culummada ka mid a ah. marka masaa'il fara badan buu tayamumku leeyahay qur-aanka kariimkana waa ku sugan yahay fatayamamuu saciidan ayiba axaadiista saxiixada ee haabitadana waa ku sugan yahay min xayu ljumla ijmaaca ummaddana cumuum ahaan waa isku ijmaaceen tafaasiil iyo masaa'il farciga oo fuqahadu kala qaateen ijtihaadkoodana waa jirtaa oo qaar aan ishaaray qaala xadaana yaya bnu yaya qaala yaya bnu yaya atamiimi qaala qara'tu calaa malikin malik baan ku dul akriyey buu leh can cabdiraxmaan bin lqaasim isagoo ka wariyey can abiihi abihi qaasim bin moxamed bin abi bakr sidiiq can caaisha um lmuminiin radia allahu canha anha caaisha qaalad waxay tihi kharajnaa maca rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam nabiga maciisaan baxnay fii bacdi asfaarihi safaradiisa qaar ka mid ah qaswatu bani mustaliq bay ahayd iyo ma ahe fatxu riwaayadan ku saabsanna caaisha iyo masaladanna laba qiso oo isku eg meelo badanna isku khilaafsan khilaafkoodaasna aan la jamcin karin tusaysa marka in la yidhaahdo uun lagu badbaadi karo tacadudu tacadudulqisas ama qisada inay tacaduday yaa ku soo aroortay maxaa yeelay kuul baa ka dhuntay kuushaa dhuntay ayaa labada qisaba ku saabsantah mid qisada ka mida ah kuushii waa la helay oo nabiga iyo saxaabadiisii oo wada socday iyo caaisha ayaa kuushii la helay caaisho lagama guurin midna caaisho oo ku maqan oo loo malaynayo inay guriga joogto hawdajkeedii iyo sanduuqeedii ku jirta iyo meeshii la gelin jiray ee mabdadii ay geli jirtay in loo malaynayo iyadoo ku jirta maqanse ayaa laga guurayoo waa kii qisadii ifkiga ay bilaabatay marka labadaa qiso sidaasaana loo kulmin karin oo ayna u jamcismi karin marka laba waqti ee caaisha kuul ay leedahay intay dhuntay labaduba waxaa ku soo degay qisas iyo aayaad iyo qur-aan baa ku soo degay axkaam sharcigana waa laga qaatay waa midda usayd binu xudayr aan arki doono isagoo u duceynaya abubakar caruurtiisa iyo caaisha gaar ahaan in axkaam laga helay wixii marka hore daahirka culays iyo loo arkaayey inuu yahay shay murug iyo caaisha dhibaato ku keenay inuu muslimiintana faraj iyo makhraj iyo cilmi ilaahay oogu bedelay marka fii bacdi asfaarihidaa safarka marka hal safar ma aha midka hadda qisadan ku saabsan waa safar qisada ayadae ku saabsan ifkigii caaisha lagu beenuuntay aayaadkii suuratu nuur ay soo degeenna waa masale kale xataa idaa kunaa bilbaydaa markaan marayna meeshaa bayda la yidhahdo o bidaatiljeys daatljeys meesha la yidhaahdo bayna almadiina wa khaybar madiina iyo khaybar bay udhexaysaa inqaaca waxaa go'ay ciqdun lii kuul aan lahaabaa baan booday riwaayo kale ciqdun liasmaa asmaa lahayd marka milki ahaan asmaa iska laheede laakiin qofka luqunta ku qabay ee watay ee ka go'day waa caayisha saasay iskugu idaafaynaysaa oo uu leedahay anaa lahaa anaa watay ka wadaa fa aqaama rasuulu llahi sal allahu aleyh wasalam baa ku nagaaday cala iltimaasihi in kuushii la raadiyo yaa loo nagaadayba geedi baana lahaa oo in la guuray ahayd marka waa la nagaan kuul baa dhuntay kuushaa raadiya buu nabigu sala allah aleh wasalam ihtimaamka shareecadu ay siisay xoolaha iyo inaan xoolaha la dayacin oo aan la yaraysanin xoolo taasaan laga qaadanaya xoolaha dhumay naga wada waxba dhibaataa ma lehe dhib ma lehe waan ka tegayna waan ka kabsanaynaa in la dhaho ma aha asalka waa xifdulmaal waricaayatihi in xoolaha la xifdiyo la ilaaliyo hadday dhumaanna la raadiyo oo waad aragtay inta raadinteedii iyo qofkii hela inuu yahdiyo sanad baa la yidhi waa inuu yahdiyaa